Thank you. ibraahim subax wanaagsan barqa wanaagsan saaxiib yaalidilkiin meel walba ood joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho markale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa maalin arbacaa taarikhdu ku beegan soddonka bisha sideedaad ee agosto sanadkuna waa qodobada ogaal hadii aa la yidhaahdo barnaamijka aad ku maqla doontaan waxaa ka mid noqonaya wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo shacabka degmada xarardheere ee gobolka mudug kula hadlay magaaladaas oo kula dardaarmay dadka deegaanka inay ka qayb qaataan gulufka dagaal ee ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda galmudug puntland waxay sheegtay in hogaamiyaha al-shabaab ee isu soo dhiibay shalay uu dhibaato ka geystay ama dad uu ku dilay gobolka mudug xilli isu soo dhiibistiisu ay hadalhayn badan dhalisay falanqayn ku saabsan ayaad iyana barnaamijka ku maqla doontaan waxaad kulad maqlaysaan ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis oo sheegay in askar ka mid a ah howlgalka ay soomaaliya ka baxayaan intuusan dhammaan sanadkan aynu ku guda jirno qodobada kaloo maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya weerar loo malaynayo in yukrain ay ka dambeysay oo ruushka lagu qaaday iyo dabkii abid ugu khasaaraha badnaa oo ka holcaya wadanka griiga qodobadaas iyo dabcan wixii war nagu soo kordho iyo xubnihii joogtadaha ayaa qayb ka aha barnaamijka u diyaar garooba saaxiibyaal dhegeysiga barnaamijka ogaan baahi laguma gooye badaaraas casayriyo berberiyo kismaye nagu baal wareegsano waa barwaaqa kaydsano sayriyo berberiyo kismaaye nagu baala wareegsano waa barwaaqa kaydsano

aad ku jiibsaday saaxiibayaal heeskaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal meel dhaxo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaad tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii way daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiday kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan waayahay saaxiibyaal mar kale barqa wanaagsan aynu ku bilownay barnaamijka ogaal puntland ayaa waxa ay sheegtay in nin ka tirsanaa al-shabaab oo shalay isu soo dhiibay oo dhibaato badan uu ka geystay gobolka mudug isagoo iyadoo ay sheegtay puntland ninkan inuu dilay shacab badan oo soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin badan taas oo ku laayay gobolada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale guud ahaanba soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay taliska ciidanka puntland ayaa waxaa lagu yiri nuur cabdulaahi maalinguur waxa uu muddo dheer ka tirsanaa argagixisada kooxda al-shabaab wuxuuna ka dambeeyey ayaa layidhi dembiyo waaweyn oo lagu dilay aldoorkii gobolka mudug sanado aada u badan ayuu waxyeelo ka geysanayay gobolka mudug iyo sidoo kale gobolka galgaduud iyo guud ahaan soomaaliya oo shirqoolle ka maleegayay shirqoollada uu soo maleegay ninkan waxa ay puntland ay ku sheegtay eh, waxaa lagu yidhi allah u naxariistay waxa uu dilay cabdicasiis cabdulaahi qooji taliyihii qeybtii koob iyo labaatanaad oo qarax ka dhacay gaalkacyo lagu dilay iyo sidoo kale maxamuud yaasiin tumey duqii hore ee magaalada gaalkacyo oo isna la dilay iyo isna duqii hore ee gaalkacyo qeybta eh, galmudug oo isna weerar lagu dilay sidoo kale dadka ninkan uu dilay oo ay puntland ay sheegtay inuu ka dambeeyey waxaa ka mid ah mukhtaar cabdi aadan taliyihii ciidamada danab ee gobolka mudug sidoo kale warka qoraalka ee soo baxay puntland waxaa lagu yiri ninkan wuxuu ka dambeeyey qaraxi weynaa ee lagu dilay gudoomiyihii gobolka mudug allah u naxariistay axmed muuse sanyare eh, oo la dilay bishii mey sanadku markuu ahaa labadii kun sidoo kale waxa uu ka dambeeyey ninkan lagu magacaabo nuur cabdulaahi maalinguur loo yaqaano nuur deeq dilal kale oo qorshaysan oo gaalkacyo ka dhacay isku dirka qabaa'ilo dega ayaa la layidhi gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadalka puntland ah, ama kasoo baxay puntland wuxuu kusoo beegmayaa xili saacadihii ugu badnaa ama saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ninkan ay taagneyd kadib markii maalintii shalay uu isisoo dhiibay ninkan iyadoo dad xasaanad ku fadhiya oo xildhibaano ay kamid yihiin ninkan ay difaaceen ayna sheegeen in wax caadi ay tahay in la isa soo dhiibo madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuudna horey uu u sheegay in cid kastoo isa soo dhiibta la cafinayo oo ay si nabadgelyo ah ku joogayso haddaba si aan arintan xog dheeraada kaga sii ogaano waxaan wax ka weydiinay bal ninkan isoo dhiibitaankiisa iyo waxa ka dambeeyey iyo sida laga yeelayo cabdirasaaq maxamuud oo ku magac dheer madxuuka waxa uu kamid ahaa ahlu sunna waxaana uu joogaa gobolka mudug waxaan wax ka weydiinay bal ninkan waxa uu yahay iyo hadalhaynta badan ee dhalisay isusoo dhiibidda ninkan waxaana uu yiri walaal axmed aad baa u mahadsan tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sayid mursaliin walaal eh, kolley aniga haddee dee ra'yigan iyo mid diiniyan haddaan arrintan ka fiiriyo hadda ninka eh, horta hore wadanka xaalado badan ku jiraa dagaal buu ku jiraa eh, in argagixisada lala dagaalamo naf iyo maal koley ninkii ninkii nuurbeed ahaa ayuu soo dhiibay dee baraha bulshadana waa waan ka aragnaa hmm. dad badanoo dee la soctana qaabka waaan kula soctaana waa aragnaa hmm. dee raayiin hadaa haddaan fiiriyo ninkaas koley horta or in la soo dhiibo dee ama ilaahay dee gacanta soo geliyo dawladda horta or aad baa ugu faraxsanahay laakiin ani ra'yihin waxaa ugu baaqi lahaa intaas inuu kaan kala yahay in meel laiskaga xiro oo ummadda laga qabto dee waayo dee wuxuu geystaa la ogyahay wuxuu falaa la ogyahay mm-hmm. dadkii eh, haldooradii galmudug eh, wuxuu u geestaa la ogyahay oo cadeemo badan laga hayo dee maanta intii intii dee faraha bulshada lasoo dhigo oo weliba hataa dadkii dee madaxda noo ahaa inay la soo sawiraan dadkiida aad baa uga xumaay walaal Eh, waayahay laakiin madaxweynuhu xafis dowladeed ayuu bixiyey oo uu sheegay eh, weliba khudbadiisii uu dambeysay oo ka jeediyey dhuusamareeb in eh, xataa ragga ugu waaweyn ay issoo dhiibi karaan dhalinyaradu ay issoo dhiibi karaan marka inkastoo lagu degdegay in la difaaco haddana ma kula tahay in isa soo dhiibiddu ay tahay wax bannaan Eh, madaxweynuhu cafiskaas uu fidiyey markaan fiirin eh, walaa horta waa mahadsan tahay inay soo dhiibaan madaxweynehan ugu baaqo waa ognahay waana la soconaa laakiin de xaaladba xaaladbaa jirto maantay adigoo ogde ama la wada ogyahay nimankan jabka ku dhacay eh, meel ay galan ay la-yihiin de ayaga dhan de ogyihiin ba arrintan in de mar dhow soo afjarmi rabto inay maanta de dadkii ugu waaweynaa oo dadkii ilmihiin ama dadkii intay qaldeen lagu soo diraayeen intay maanta ciidamadii qarankii ama kuwii kale oo de eh, maxamuusli ha noqoto ama intii de dagaalkooda de naf maal ku huray ama ku agoontoogay ama kuwa isha maalwaayey maanta dii loo raggii la dagaalamayo baa kuwii waaweynaa baa soo dhiigo lasoo soo sawiraya xilligaan aniga ma qabo in laska yeeli karo ama laga aqbali karo ma aha isag dhalinyaro yaryar la qalda ma aha ninkii weynaa haldoorkii oo la ogyahay dadka inuu gumaadi jiray ama an ma raba xabisi loo fidiy xabis a ahayn in de la maxkamadeeyo dadkan laga karantiilo ani waxaa rabaaba container intii lagu rido meel de umada soomaalida ama dadka dhan ka baxsa in lagu karantiilo baa rabaa wa garta mm. mm, waayahay marka eh, yani puntland waxay sheegtay in eh, saraakiil badan ninkan uu dilay eh, uu kamid ahaa talihii qeybta koob iyo labaatanaad alla naxariisto qooje eh, ma muuqataa puntland in ay yacni ka hor dhacday ninkan isoo dhiibitaankiisa janisna loo siin lahaa in isagu uu hadlo dowladda arimahan loo madax banaanayo kadib ay puntland eedeeda soo jiidiso laakiin inay ku degdegtay makula tahay maya puntland Eh, kolley dadka horta waxa badan buunbuuniyaan eh, eh, axmedow de markii ay arkeen de qofka soomaalida sideedan haddana waxaa ku weyn de dhankan qabiilka maaha nimankan niman qabiil leh maaha niman ehel leh maaha niman qaraabo leh maaha dadkii ay gumaadayeen dad ehel ehel kugu dhawa u ahaa puntland wixii nimanka kolley hadda ninkan gacanta dawladda ku jiraa inaan maxkamadeeyo iyo cadaalad dadka uu ka galay ama xaqa ka galay in laga gudo baani qabaa waayahay markaad fiiriso eh, difaacitaanka eh, qaar ka mida ah dadka xasaanada ku fadhiyo ama xildhibaan hadaan ama wax kala hadaan eh, difaacayo durbadiiba dadka iska soo dhiibo al-shabaab maxaa dhibaataa ay u geysan kartaa qalbiyada shacabka soomaaliyeed iyadoo dad dhiig daadiyey al-shabaab ah isla markiiba la difaaco arintaas maxay kula muuqan kartaa axmed wallaahi arrinta kasoo dadka dee ulubta dee qof maanta adiga waa ogtahay maanta hadduu ehelkaaga walaalka aabbaha ninkii shalad dilay oo ku faanaya maanta dee xildhibaankii kula tafa hadduu yidhaahdo hala daayay ama xildhibaankiisa ahay iyo sheegi way soo dhiibi karaa iyo ama qof boqolaal dilay soo dhiibi iyo naftigaada dareenkaa dareemi kartid kaaxmed ahaan waa dareemi kartaa marka in de nimankan xilalka noo hayo ama ama rag ha ama dumar ha noqdaan inay laablakaca iska joojiyaan de de si kale uma shaqayn jireenna de taasna waa qodobka laakiin in islamarkiiba de laablakaca loo sameey maaha ninkii soo dhiibaa ha isoo dhiibo ama cabsiha kasoo dhiibo ama laga taal roonaado ama isagoo de xor ah soo dhiibo in maxkamadeeyo lagu degdegin taageero cad ah, waxa kakabee noqoto in la yidhaahdo sharciga islaamku maraya wuxuu ka qabo ayaa lagu fulinayaa baru aaminsanahay nimankaan waxaa ku dhaliilaya de madaxda inay joojiyaan laablakaca degdeg ah eh, waayahay eh, dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inaan la xisaabtami doono dadka ku dhex jira dowladda ama saraakiil haadaan ama xubno kale haadaan Eh, mararka qaar la jira eh, al-shabaab sidee u aragtay khudbadda madaxweynaha iyo hadalkiisa aad ba aad baa usoo dhaweyneynaa madaxweynaha waa taageersannahay haddaa dee ahlu sunno nahay waa la jirnaa dee hiil iyo hoo iyo duaa intaba waa in lala xisaabtamo dee awalna madaxweynahaas horu u balan qaaday waana ka sugeyna waana ka fadhinaa in kasta oo dagarqabaa oo diiga islaamka baadiyey qaab walbaan ku daadiyo ama mid argagaxiso khawaarijnimaan ku daadiyo ama mid isag eh, eh, eh, tuugnimo si kalaan ku daadiyo ama mid mastixbaansad ama mid tuugnimo ama mid la shaqeyn nimankaasa de inuu madaweynaha balan qaaday oo khudbadiisa sheegay dee aad baa ugu faraxsannahay waana ku taageersannahay waana ka sugeynaa nin kasta oo khawaarij ah, oo qalad gala hadeerata ha noqota midqaa laga rabin in sharci lasoo istaajin lala xisaabtama aad baa ugu baxsanahay kuwadee dowlada ku jiro niman korka ma soo daadanaya waa soomaalida dadka asmaqaano wey qof walbadadaa meesha ugu jiro in sida ugu badan ee la kala saaro qof walba sharci islaamka la mariyo aad baa ugu baxsana madaxweynehan taas oo taageerayna waayahay ugu dambeyntii fikirkaada ugu dambeeya shacabka soomaaliyeed ee dagaalka ku jira iyo dowladda aada ugu baaqi lahayd iyo madaxda dalka horta hore shacabka waxaa Eh, in dowladda la garab istaago in de nimankan lala dagaalamo nabigeena wuxuu yii caleyhi salaatu wasalaam waxayna laanta janno u sugnaata nimankaas qofkay dilaan ama dila waa liman qatal aw qatalu wuxuu yiri xabiibkeena caleyhi salaatu wasalaam nimanka khawaarijta fa aynamaa laqiitumuuhum faqtuluu meel alla meesha aragtay ku dilaan marka nimankan niman asxaan le maaha waa niman bahala ah, waa niman ehel iyo qaraabo iyo kawa aan lahayn soomaalida waxa u baaqayaa inay joojiyaan waa walaalkayga waa xildhibaankayga waa ehelkayga aniga xildhibaan waa ahay waxaas ama qaab walba ha noqoto inay joojiyaan nimankan dad waxaa arkaya de eh, madax kamida ama eh, gudoomiyaal kamida oo baraha bulshada dhahayaan de ninkan waa ku faraxsanna xildhibaankeena oo eh, welina ka muuqato dhaawacyadii ay u geesteen ama qaraxyadii kusoo u geysteen weli dibkooda ka muuqato saa arkaya baraha bulshada marka nimanka waxa u baaqaya shacabka soomaaliyeed inay beri ka noqdaan ay beri ka noqdaan ay dawladda taageeraan dawladda iyo ciidankan ayakana waxaa dee eh, ugu baaqaya nimanka aan way jabeen way jabeen ayaa laga hakanin nin soo dhiibanayna de sharciga islaamka la marinaayo baa ugu fadhidaa madaxweynaha waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamuud madaxooga xubin hore uga tirsanaa ahlu sunna ama ururkii ahlu sunna ee toban sano ka hor la xasuusto in dagaal xoogan ay la galeen kooxda al-shabaab isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaan wax ka weydiinay ninka al-shabaab ka tirsanaa ee isu soo dhiibay ee adlaynta badan dhaliyay afar iyo labaatanki saac lasoo dhaafay markana isla weli wararka galmudug ayaan ku jirnaayay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed eh, macalin fiqi ayaa waxa uu tegay deegaano ka tirsan ee eh, galmudug gaar ahaan magaalada xarardheere ee gobolka mudug wasiirka arimaha gudaha waxa uu halkaasi kula kulmay shacabka xarardheere waxaana uu kula dardaarmay inay sii wadaan howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yidhi maantay ayaa maaragtay ilaahay qadaray Eh, raggaana khiyaartaana waa ismaqalnay waana ismaqli jirnay marka koowaad soo dhoweyntaan ka mahad celinaynaa marka labaadna waxaan rabaa saraakiisha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo ciidanka xoogga dalka gaar ahaan baan rabaa inaan halkan mahad gaar ah uga soo jeediyo oo ah kuwa u dhaartay difaaca dalka kuwa u dhaartay xoraynta dalka kuwa u dhaartay sufrenityga waxa la yidhaahdo madax bannaanida dalka soomaaliya dadka laga rabo soomaaliya madax bannaan haddaa maqasheen dadka ay dul saaran tahay ciidanka qalabka sida waaye gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sufrenitygana waxa ugu horeeya madax bannaanina ma jirto inta khawaarij dadkeennii ay u afduuman yihiin inta diinteennii qayb ka ay afduuman yihiin inta aayadihii kitaabka quraanka iyo axaadiistii nebigu sheegay ay been u turjumayaan madax bannaaniye ma jirto marka ciidankaas marka koowaad waa salaamayaa waan u hambalyeynayaa marka labaadna dee ciidamada deegaanka iyo ciidamada daraawiishta qaybta ka ciyaaray halgankii dib u xoraynta iyagana waa ku mahadsan yihiin socodkeennu wuxuu la xidhiiraa socodka madaxweynuhu ku joogo gobolkan galmudug uu ku joogo oo dhuusamareeb u fadhiyo socodka wasiiradii iyo madaxweynihii galmudug ay meelaha qaarkood u joogaan socodka saraakiishii ugu waaweynaa dalka ay ku sugan yihiin furimahan aan naga fogeyn socodkaasuu qayb ka yahay dhammaan deegaamada shabaabku haysta deegaamada ku wajahan buu socodkani qayb ka yahay deegaamada ka soo horjeeda oo ciidamadeenna ay ku sugan yihiin marka runtii waxa ugu weyn waxay tahay inaan ciidankeenna inaan garab taagannahay dowladdii soomaaliya annagoo ka turjumayna wasiirkii arrimaha gudaha ah ciidankeenna inaan garab istaagno oo aysan garab la'aan ku dhicin ciidankeenna waxay mudnaayeen inay helaan gaar ahaan aaggan ciidanka ku sugan aagagu waa kala duwan yihiin ciidanka inaan wada fadhiisanno ciidankii xaqiijiyey guushaas toddobada bilood hayay ku mitiday inaysan si fudud aysan maaragtay arrintaasi nooga bixin oo haddana aanan xoog kale inta ku soo bixinno waxna sugaya ama hadda inaan qabanno shaqo hadda aana sugaysa oo mar walbana sugaysa marnaba ma hurayso meeshaan dhulkan in laga xoreeya al-shabaab waana socotaa ciidankaana shaqadaas ay u taallaa hadday hormarsadaan iyo haddii meel marka la joogay inaan dib loo khasaarin arintaas marka ciidankeena shaki kama qabno arintaasna waa iska waraysanaynaa hadii la yidhaahdo waa wada fadhiisanaynaa ciidankeenna baahiyadooda in la soo buuxiyo ciidankeenna moralkoodu inuu hay noqdo ciidankeenna dowladdoodii inaysan meeshaan gees bay ku taallaa meelihii la imaan jiray kuma jirto meeshaan waa meesha geeska ugu xigta horeyna in looga socdo sida xildhibaanku sheegay maantay dee ninkii ugu weynaa khawaarijta gobolkan joogta oo haddaba la sheegayay gurigii uu deganaa inuu darisna leeyahay oo ninka labaad wey ninka labaad buu ahaa weliba hadda gobolka mudugna asagaa wakiilka ahaayoo kii ka sarreeyey suu noo sheegay deegaamadan galgaduud buu jira marka isagaa nambar wan ahaa hadda maa isbuucii lasoo dhaafay ninkaas maantay waa isu soo dhiibay xiriir buu la soo sameeyey ciidamadii meesha joogay iyo maamulkii iyo annagaba waa ku soo dhoweynay meeshii runtii dee waxa uu sheegay haddii publicly hadda u sheegi mayno saraakiishaan u sheegayna laakiin meeshaan dadba ma joogaba niman naflacaari ah oo aada u tabar daran oo runtii ay ka taallo oo aad u jeedid ninkaas hadda wax soo jiida ma jirto isagaa go'aansaday oo taliyahoodii cararaya ayaan joognaa brobaganka brobagandada kooxo maaragtay dee shabaabka la shaqeeya oo dal iyo dibadba jooga brobagandada ay wadaanna inay beentahay tahay maanta isagaa bruuf gareeya runtii inay been tahay waxa ay sheegayaan iyo beenta ay daldalayaan jihaad dagaalkuna waa la kar wa far karwa far waxaa la yidhaahdaa waa la soo rogaalceliyaa dagaal waa la galaa waa lagu guulaystaa waa lagu jabaa karwa far ayaa la yidhaha marna adaa socda marna adaa lagugu socda way dhacdaayoo ciidamada dee kuliyaadkay ku soo barteen way leedahay dagaalku waa leeyahay laakiin marka munaafiqiinta nimanka la yidhaahdo waa aragteen idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka la rasuulu ullah wallaahu yaclamu inaka la rasuuluh wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun markay munaafiqiintu ku yimaadaan waxay ku leeyihiin rasuulka ilaahay baa tahay ilaahayna waa ogyahan rasuulka ilaahay tahay laakiin marka aad tagtid ilaahay wuxuu ka marqa wallaahu yashhadu ilaahay wuxuu ka marqaati kacaya innahum lakaadibuun nimankaasi inay yihiin beenaalayaal marka kuwa marna iska dhigaya ciidamada inay la jiraan marna iska dhigaya qiraya guulaha qiraya marna qirayaa in maaragtay ciidankeenu geesiyaal yihiin ayaa si aad u rumaysatid sidaas hadda nebiga la leeyaha munaafiqiinta laga sheegayo kale ayay kaa soo dawareegayaan ayagiiyo warkii ciidamada war ka duwan faafinayaad arkaysaa beena waas waa buuxaan xilliga nebiga joogeen masaajidkay joogeen asxaabta cabsiin jireen way joogeen asxaabta gudaha masaajidkay ku tukan jireen oo munaafiqiin bay ahaan jireen waa marka asxaabtay u ekaayeen midabkooday lahaayeen kuwaasi waa nagu jiraan u malayn maayo dadkii dhiigooda iyo dheecaankooda huray inay kuwaas rumaysanayaan marka waa iswaraysanaynaa reer xardheere aniga koob iyo sagaashankii baan qaxna halkan reerkeennii annagoo dhan dagaaladii xamar markay ka socdeen koob iyo sagaashankii halkan baan waxaan joognay bil iyo xoogaa baan u malaynayaa laakiin reerkii hooyaday waa uga iyo walaalahay marka magaalada runtii aad u qabow markii usha saa lagu yihahda dhagax waxaan ku xasuustaa inuu dhagaxu eh, danab bixinayay ilaa gaan iyo baddana waa tegi jirna waa kusoo dabaalan jirna labaatan iyo dhowr kilomitir magaalo marka runtii xasilan guriga waxaan ku xasuustaa guryuhu guryo yaryar bay ahaayeen barxad kastana digirtaa lagu beeran jiray intaan ku xasuusto ninaa ilmaadeernahay baa qaaliga qaadiga dhan oo halkan garsooruhu ahaa allah u naxariiso uu dhintay halkaanuna ku dhashay janraalkii calibaashi uu dhalay asagana allah naxariisto taliyaha abaanduulaha ciidanka ahaa halkaanu isna ku dhashay marka runtii magaalo markii labaad aan imid ayay tahay waagaasna colaad baan u imid haddana waxaan u soconnaa inaan khawaariji laga xoreeyo inta deegaamada ku hareeraysan ciidankeenna mar labaad waa mahadsan saaxiibyaalooli ogaal ayaad degeysanaysaan markana somalilan haddaan aadno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa aqbalay qodobadii kasoo baxay dhowaan guddi salaadiin iyo waxgarad ka kooban oo loo xilsaaray arrimaha go-aanka gaarista doorashooyinka somalilan ee muran ku hareeyey iyagoo dib u dhigay doorashadaasi madaxtooyada somalilan ayaa aqbashay warka kasoo yeeray salaadiinta afhayeen u hadlay salaadiinta iyo xubno kale oo u hadlay ee eh, guddiga ee loo xilsaaray arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaa iyana faahfaahin ka bixiyey arintan haddaannu nahay salaadiinta iyo guddida beelaha habar jeclo ee isu xilqaamay hawshii dhexdhexaadinta khilaafaadka siyaasadda iyo arrimihii amniga waxaannu ugu horrayn u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mahadda koowaad iska leh ee noo fududeeyey hawshii aannu gacanta ku haynay aqbalkeedana na siiyey mahadda labaad waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo saacad ka hor naga aqbalay eh, hawshaas iyo wixii aan ula tagnay dhammaan isagoo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka eh, cabdiraxmaan sayrici guddoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha baarlamaanka maxamuud xeer faratoon gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali mahadda labaad waxaan u mahadnaqaynaa iyagana guddoomiyaha xisbiga waddani cabdiraxmaan ciro iyo xisbigiisa oo naga aqbalay go'aamadii aanu soo saarray dhammaantood waxaan kaloo u mahad celinaa guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo isaguna naga aqbalay go'aammadii aannu halkankan ka soo saaray dhammaantood waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan dadkii nagu taageeray meel kastoo ay joogaan meel kastoo ay joogaan waxaannu u celinaynaa mahad ballaadhan ducadoodii iyo taageeradoodii aad iyo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa war saxaafadeedka iyagu intaas ayuu ku wajahan yahay waa mahadnaq iyo halkay wax marayaan oo aannu u sheegno ummadda somalilan haddaan waxaan ku soo dhowaynayaa afhayeenka golaha salaadiinta suldaan siciid yuusuf ducaale shirkan jaraa'id aannu qabannay sida uu sheegay afhayeenka guddida saacad ka hor waxaanu kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo sidaa uu sheegay ay u eheliyaan madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha guurtida guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaanu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodobadii aannu soo jeedinnay ee aannu ku dhexdhexaadinaynay khilaafka soo jireen in badan soo jiitamayey ee aanu soo jeedinnay inuu madaxweynuhu goobtaas oo intaas soo qof joogto oo annaguna aannu u dhannahay inuu aqbalay dhammaanna uu qaatay siday ahaayeen waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha mar labaad iyo goobjoogayaasha kale oo ah dadkii madaxda dalka ahaa waxaanuu mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh saddexda saddexda xusbi qaran siiba ucud iyo waddani oo ahaa dadkii kalsoonida la siiyey oo iyaguna taageeradoodii sii daayay oo ay midyaa ka baxday waxaanuu mahadnaqaynaa salaadiin ta somalilan oo dhowr meelood oo kalajaada ah ka hadlay waxaan u mahadnaqaynaa beelaha somalilan oo ay ugu horeeyaan beesha awdal iyo selel oo si aan oo la maqal u soo dhoweeyey miidyahana ka sii daayey waxaanuu mahadnaqaynaa ururada ra'yiga bulshada ururada raayidka bulshada waxaanuu mahadnaqaynaa xusbiyada ururada qaar ka mi waayahay saaxiibyaal olii ogaal ayaad degeysanaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay lagu hadalahaayo baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa idinkula socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidid iyo luul maxamuud markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waayahay luuley hadalhaynta haddii aan kusii soconnana waxaa si aad ah loo hadalhayaa horjoogo ka tirsan ururka al-shabaab inuu isu soo dhiibay ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan deegaanada galmudug horjoogahan oo lagu magacaabo eh, nuur cabdulaahi nuur deeq ayaa waxaa laleeyahay waxa uu ka tirsanaa al-shabaab muddo aad u fara badan waxa uuna kasoo qabtay xilal kala duwan isagoo markaasi dhowaan ay taliska puntland ay kasoo saareen war qoraal ah oo ay ku sheegeen eh, falal amni darro uu u abaabulay iyo shirqoollo ay ku geeriyoodeen haldoorkii gobolka mudug marka isagana waxaa laleeyahay hogaamiyaasha al-shabaab ee eh, isu dhiibaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh uu maalmo ka hor ka dhawaajiyey in ay weli furan tahay ciddii rabta inay isi soo dhiibto islamarkaana ay wiilashooda diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan taas ayaana markaas si aada loo hadalhayaa waxaana laleeyahay markaan haddii lala hadlayay askarta oo keliya waxaa bilaabatay inay issoo dhiibaan hogaamiyaashii ugu sarreeyey ururka al-shabaab aad iyo aad cabdulaahi oo waxyaabaha kaloo la hadalahaayo waxaa qayb ka ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay in buunbuunin ama barbagandho loo sameynayo dadka qaar ee u sameynayaan al-shabaab taasoo ku aadan dagaalada xoogan ee haatan lagula jira al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay waxaa qabsatay in ciidamada dowladda soomaaliya deegaanadii ay horey u qabsadeen ay kasoo baxeen islamarkaana ay kala kulmeen dhabarjibin balse taas madaxweynaha waxauu sheegay in la buunbuuninayo dad al-shabaabna ay sawiro hore mhm. ay soo qaadanayaan haatanna wax jira aysan ahayn ciidamada inay dhabarjab la kulmeenna waxauu sheegay madaxweynaha inay taa wax la buunbuuninayo dadka qaar mhm. waxay samaysanayaan mhm. ayuu sheegay madaxweyne xasan sheekh oo taasi ka hadlayay hadalhaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka waayaha luule qormada ugu horraysa dhankaygana qof kasta qalad wuu galaa balse waxaa ugu fiican kan ogaada inuu qalad ku jiro dibna uga soo laabta qof wanaagsan noqo balse wakhti ha ku lumin si aad u caddayso ma jiro wax ka xun inaad isdhiibto inta aadan isku dayin ka hor kalsoonidu waa sida dhalo oo kale mar haddii ay jabto marnaba ma noqon doonto sidii hore mararka qaar waa inaad isdabaalisaa sirta qanacsanaantu waa ku qanacsanaanta in noloshu tahay hadiyad aysan ahayn xaq ka murugoon adduunyada iyo waxa ku jira waayo dhammaan waa marti qof baa rajaynaya nolosha aad ku nooshahay rabbigaaga u mahadceli noloshaada waa sheekadaada si fiican u qor wax ka beddel marar badan si aad ugu faraxdid kelmadaha quruxda badan si la mid ah way ku farxi doonaan iyagana waa tahay cabdulaahiyow qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto waxaa ciwaan looga dhigay tuugta xilalka haysa mararka qaarkood waxaa dhaama tuugada jeebsiibka ah waxa uu ku qoray qoraaga reer bakistaan ee lagu magacaabo mirsa adiib kitaabkiisa misbaax sheekaad cajiib u ah waxauna yidhi lixdameeyadii ayaan delhi shaqo u tegay maalin maalmaha ka mida ah ayaana ka degay bas kadib jeebkeyga ayaan baaray anoo dareemay in la ixaday lacagta laygala baxay waxay ahayd sagaal rubi oo keliya iyo warqad yar oo aan u qoray hooyaday anoo ku leh hooyaday naxariis badanay shaqadii waa liiga eryey markaas bishan kuuma soo diri karo kontonkii rubi ee biilka ahaa ee iga raali noqo warqada ayaan jeebka ku riday saddex cisho ka hor anoo damacsanaa inaan diro markaa warqadda ayaan jeebka ku riday saddex cisho ka hor anoo damacsanaa inaan diro markaan helo lacagtii boostada sagaalka rubi ee layga xaday wax badan ma ahayn balse qof shaqadii laga eriyey sagaal kun ayay ugu dhigmaysay maalmihii ayaa isguray anigoo aan warqad hooyadee u dirin balse waxaan ka hormartay maalmihii ayaa isguray anigoo hooyadee wax warqadaan u dirin balse waxaa ka soo hormartay warqad iyada dhankeeda ka timid waa naxay anigoo sawiranaya in lacagtii raagtay aanu diri jiray igana warsugayso amaba iga waraysanayso waxa dhacay waanse fajacay ayuu yidhi markaan arkay warqad ay ku qoran tahay mahadnaq iyo duco hooyadayna i leedahay waxa ay soo gaartay kontonkii rubi ee aad iisoo diri jirtay inankaygiyo wanaagsanidaa sidaanad lacagta ula habsaamin iyadoo macalaan shaqadii lagaa eriyey waxaana kuugu duceynayaa waafajin iyo arsaaq ballaaran maalmo dhowr ah ayaa yaabanaa waxaana isweydiinayay talow yaa lacagta diray balse maalmo kadib waxay soo gaartay warqad kale oo ku qoran far dirqi lagu aqrin karo qofka soo qorayna uu ku leeyahay waxaan ka helay ciwaankaaga warqadii waxa aanan ku kordhiyey sagaalkii rubi ee aan kaa jeebsiibay koow iyo afartan kale oo aan hore u aruuriyey waxaana u diray lacagtii ciwaankii warqaddu ku socotay aniga oo adiga iska kaadhigay dhigay waxaana ka fikiray hooyaday iyo hooyadaa waxaanan is iri maxay waxaanan is iri maxaa hooyada ugu seexan gaajo iyo calool marni aad adigu u qaadan dembiga inankeedii ee aad dhacday iyo dembigaaga salaanteyda ayaan kusoo diray salaanteyda ayaan kuu soo dirayaa waxaanan ahay saaxiibkaagii baska kugu jeebsiibay ee isaamax oo iska kii cafi marar badan waxaynu la kulannaa tuug ka sharaf iyo wanaag badan qaar badan oo isku sunta halkudhigyo iyo maqaar saar oo aan xaqiiq ahayn qormadan ayaa waxaa ka soo qaadanay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed wardi guud ahaan iyada ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada cabdulaahi luulaadinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waayahay saxaafiyaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada ayaad maqasheen welina ogaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana wararka dunida inteeda kale soomaalida ka baxsanayaan ayaan dul maraynaye weerar diyaaradahan duuliyahan lahayn ay qaadeen droniska oo la aaminsan yahay inay ka dambeysay dowladda ukrain ayaa lagu qaaday waqooyiga galbeed dalka ruushka waxyeelo ay geysteen waxaana la sheegay in laba diyaaradood oo kale oo aan duuliyo lahayn ay burburiyeen war ay sheegtay ama kasoo baxay dowladda ruushka ayaa lagu yiri diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa ay burburiyeen oo ay weerar ka geysteen waqooyi galbeed ee magaalo ka tirsan gudaha dalkaasi ruushka magaalada weerarku uu ka dhacay waxaa lagu magacaaba baskofa waxayna laba boqol oo kilomitir ama saddex boqol toddobaatan iyo laba meyl u jirtaa ukraine waxayna u dhowdahay xadka switenia ukraine ma aysan sheegan inay ka dambeysay weerarkan laakiin waxaa la tuunsan yahay inay ukrain ka dambeysay welina wax faahfaahin ah kama soo bixin dowladda ukraine horey madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa wacad ku maray inuu weerari doono ruushka mareykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan saddexdaas dowladood waxay sameynayaan dholotof difaac ah oo wadajir ah oo ay sheegeen inay ku sameynayaan gantaaladooda dholotuskan ayaa bilowday sagaaliy labaatankii bishan welina waa uu soconayaa waxaana la filayaa in maalmaha su-aadan lasoo gabagabeeyo dholotuska ayaa kusoo beegmaya xili hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un wuu ku baaqay in si wadajir ah loo cusbooneysiiyo hubka iyo qalabka ciidamada badda ee dalkaasi kooriyada waqooyi dowladaha xulafada ah kooriya koonfureed iyo jabaan iyo sidoo kale mareykanku waxaa iskacaabin ay ka sameynayaan dowladaha shiinaha iyo kooriyada waqooyi oo iyaguna isgarabsanaya waxaana halkaasi ka socdo xifaaltan xoogan oo u dhexeeya arrimaha horumarinta hubka waxaana dowladahan ay noqonayaan kuwo aad aad muddo siyaasadda inay ugu xifaaltamayaan oo tijaabinayaan hadba hub casri ah dabdamiska ugu weyn ee abid ayaa laisugu geeyay dalka griiga welina waxaa holcaya keymo ku yaala griiga dabkan ayaa ka kacay keymaha griiga toddobaadkii lasoo dhaafay waana dabkii ugu weynaa abid ee la diiwaangeliyey midowda yurub waxay iminka ay isku dayayaan inay caawiyaan dowladda griiga si ay uga hortagaan dabka griiga ka holcaya laamaha dabdamiska ee griiga ayaa wakaalada wararka a f b waxay u sheegeen in dabku uu weli kusii faafayo ama uu kusii holcayo magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay magaalada ninara iyo sidoo kale magaalada diyaada iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha dalkaasi tan iyo markii uu bilowday sagaaliyo tobankii agosto dabkan waxauu dilay labaatan qof oo sideed iyo ah ahayeen dad tahriibayaala kuwaasi oo isku dayay inay ka tallaabaan xadka u dhexeeya griig iyo turkiga iyagoo magangeliya raadiis ah ha waxay dhexda u galeen dabkan holcaya waxayna dambas ku noqdeen dabkan gudihiisa dibadbax looga soo horjeedo madaxweynaha dalka siiriya bishaar al asad ayaa ka soconaya gudaha dalkaasi siiriya ah isusoo baxan ayaa lagu gubayaa sawirka bashar al asad oo loo arko inuu cuuryaamiyey dalka tobanaan sano ku jira dagaalka ee u muuqda inuu ammaanka ku guuldaraystay inuu xakameeyo mudaharaadayaashu markii hore waxay ka cabanayeen sixir bararka cirka isku shareeray laakiin iminka waxay caro u qaadeen madaxweyne bashar al asad iyo xukuumaddiisa waxayna ku dhawaaqayeen hadhaco dhaco bashaarka xukuuma dalkeena hadhaco dhaco ha dhaco waxayna u muuqataa in dibadbaxayaashu ay sii karaar qaadanayaan taasi oo usii muuqanayso inay rabshada geysan karaan afartani kow muhaajiriina oo ah kasoo jeeda dalal afrikan ayaa maanta eh, lagu qabtay howlgal ka dhacay wadanka eh, masar koonfurta deegaanka niyaama ee dalkaas ayaa ah, lagu soo qabtay dadkan howlgallo ay dowladdu sameysay waxaana howlgalkan muhiimadiisa lagu sheegay inuu yahay cirabtirka dadka ka tahriibaya ee isku dayaya inay halkaasi ay maraan ugu dambeyntiina haddaan aadno mareykanka ee dowladda mareykanka waxa ay sheegtay ama duqa magaalada new york in kor loo qaadi doono aadaanka salaada jimcaha taas oo markii ugu horreysay dhacaysa wadahadallo ay galeen waa wadahadallo ay yeesheen guruubka ama xubnaha masaajidada ee gudaha dalkaasi ee mareykanka iyo sidoo kale magaalada new york duqeeda ayaa waxaa laisla gartay in kor loo qaado salaada jumcaha aadaankeeda maalinkaas waxaana duqu uu ansixiyey in masaajidadu dhammaan codkooda sare ay u qaadi karaan halka kolkii hore hoos loo aadaami jiray aadaamka ayaa aada loo danaynayaa waxaana ay dadka muslimiinta ahi warkan uu noqonayaa mid farxada ah. tobanaankii sane ee u dambeysay waxa ay muslimiinta caalamku ay noqonayeen tirada ugu badan ee dadka soo gelaya diinta islaamka ee sharafta badan inkastoo uu jiray cadaadis xoogan oo diimaha kale iyo dowladaha kale ay ku hayeen haddana islaamku waxa uu noqonayaa labaatankii sane ee u dambeysay dunida oo dhan mid kusii baahayay dowladaha qaar ee reer galbeedka ayaa la arkayaa inay fududeynayaan eh, aadaanka salaada wadamada qaar halka dowladaha qaarna ay cunsuriyad xoogan ku hayaan diinta islaamka tobannaan qof ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo ka dhacay gudaha dalka ethoobiya dagaal qaraar ayaa markale dib uga qarxay qaar ka mid ah deegaano hoostaga gobolka amxaarada ee dalka ethoobiya saacadihii lasoo dhaafay kadib markii toddobaad ay xayirnayd ama ay deganeyd xasiloonida gobolkaasi waxaana lasoo sheegayaa in ugu yaraan toban qof oo shacab ah ay ku dhinteen gudaha dalkaasi ethoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada dad ku sugan magaalada dibaarataab ee gobolka amxaarada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka ethoobiya ay isgacan saareen waxaana diriirtu ay socotay muddo saacadaha dowladda ethoobiya wax wara kama aysan soo saarin dagaalka ka socda gudaha dalkaasi ethoobiya tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali soodaanays warkalmaanay waxaa layidhi waddankoo dagaal culus ku jira oo dan huri waxaan jirin intaan waabaryaba wada tilmaamayno wadarkaarluhuna waajibkiiyo hawsha waaridayo khawaariijtu wakhtigay baqdoo meel wax lagu yeelo dadweynaha intay wadanayaan waalid iyo wiilba wasaaraddii difaacuna tigtog wararka siinayso waa weli muraadkiiyo dantii wadajirka aha wegere waa layaab wegerwegerwarna waxaan dhihi lahaa dhibaatada adduunyadu beryahan waa mid yaa badane nin waliba wuxuu doono buu soo calmanayaa afar iyo badhka noogu wacan shaqa xumaantaase midaan xaraf qorayn baa safiir loo imaamadiye mar mas-uulidhahayga kolliba waa iska helaya war mid tuugsadaaba hadda ka safiir laga dhigaya yaa kuu diiday aryaadhaha tigtog waa la xirayaa waa tii lalahaaye wasiirka gaashaandhiga ma laga xiray qof waliba qof waliba wuxuu qabaa yaqaana loo soo qadimayaa yadheegijari dhibaato adduun dhammaan maysa doorkan maanta waana la taagay aryaadhaha ciidamo gadoodaya ah xeroodhin ka soo baxaa la leeyahay madaxweynihiina furuntow jooga say wax yihiin waana la taagay miyaa xaalku war ahaan elooshin taleefanyadan nasdiri jirile ama bilaawadeen war hindigii naasaha lahaayee laga dhex sheegaayey miyaa caanihiisa la cabay caadi maahe waana la taagay warba war mahaysaane ku-xigeenka buntland axmed celi cismaan karaash garowe ilaa gumaysinta ka dhexaysa ee muqayan lagu soo dhoweeyey gaarigiisu hadda ku marayo dhulku nabad buu ahaa mar dhowna sida dani ku taamahayo doorasho qof iicdaa ka dhici doonta marka dadka iska calacalaya annagu warkooda kuma jirno waa naalataagay ku haya war taagtaagaa jiraan maqli jiraye waa naalataagay miyaa la keenay war waagii doorashada dayti mashaariicda beesha caalamka sidii linteegi geeka nafasay waa naalataagay kala taagay tiowirtiwar ceeldheer oo aan goorkii la qabtay eh. oo xitaa nalalka cadceedda ku shaqeeya laga taagay eh. maanta waa laga baxa lama aqbali karee eh. manala taagay manala taagay war shariifow amba kula mid baanahaye aamu waanala taagay waanala taagay aryadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi hw ninkaa huurdaya taal in leeska huubiyaha habboon ninka huurdaayaa howl uu taal in leeska huubiyaa habboon wanala taagay wanala taage war waxaa kaloo la yidhi ciidankeenna tuutaha gashtoo daafaca u taagan iyo khawaarijta toogtiya shacbiga laynta ula taagan iyo tiro kaloo meediyaha been war ula taagan iyo wadar baloo taaganoo teedsan baa jira eh manala taagay manala taagay walwalla weynay guddigii somalilan nabadaynta ka waday la taagay war go'aanno macquula bay soo saareen xisbiyada mucaaradkuna way soo dhoweeyeen madaxweynaha somalilanna weli kama hadlin muuse iscasil ma ku jiraaboowe waa doorashadii somalilanna way taagan tahaye mana la taagay mana la taagay war kalemaana war mahaysaana wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala dhuusamareeb buu shir jaraa'id ku qabtay shabaabkii waa la taagay miyuu yidhi war magaalo laga soo baxay ma jirta buu yidhi hayehe shabaab oo dhanna waba la taagay waba la taagay dhacay ma yidhi warwarkaa naga dhexgelinina waxaa kaluu yidhi galhareeri way goodoosan tahay saacadan haddee mar dhowna qof shabaaboo dalka taagan waa la waayayaaye yaanala taagin war horta anugu waa yaabay sirta ciidanka iyo meesha la socda lagama hor dhacee meel hablaan u socdaa maxaa loo dhaha waaba shakiye manala taagay manala taagay warwallaweyna intaan idi taagin tashada warwar ma haysiin cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowlado iyo shakhsiyaad shaqeeya shabaab oo taageersan waxaana dhibaysa libinta uu holiyey xasan shiikh in la aqbalana maahan cadkaanuu kucunaa ma kuciideeye caa socota miyuu yidhi ubow dowladaha caalamka qaar miyaa shabaab ah wartaagtaagu waa badan yaho la istaagayahay waa nala taagay waa nala taagay war qof walbo qof la taagay intuusan ku taagin adigu taag war kalamaanay maan iska taagno oon iska taagno aryaadhaha taagtaag waa badan yahe hortaan nin taagaan howluu howtaal nin tegay waa taabtow neebcay hortaal nin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtow neebcay waanala taage waanala taage war kalemaana war ma haysaane waxaa la yidhi dad khawaarijta taageeraa soo taagan af khawaarijle miya ma soo uur khawaarijle war wixii uurka ku jira afkaa soo dafee maalin walba waxay leeyihiin xaggaa laga baxay bay ka taagan tahay xaggaa la soo galay baa lagu dilay marka waa yaabanaya ayaga laftirkoodu miyaa la war wallaweyne nin shabaab taageeray way iska caddahayo waa la taagay waa taagay war kalmaanay war mahaytana tali'ihii nabad sugidda doolow huteel usa deganayaa golshaylika dilyaleeri islaantis bes ewana la roogdiyaleeri habadda bushobaartii iidankii banka ku sugaayo hobka ka haroodeegna qof kale waayen marka waliba eri jirteena wiilku ma sidee wadkaadaay sidaahe wili adeeg may hay laakiin haas yeelunku war islaanaan la taagin ninkeeda ma dishee eh. miyaa taagay eh. miyaa taagay war abwaan maanta bada suugaanta la hadla wuxuu yidhi eh. macayrada abwaane macbuud hibada siiye suugaanta mariyow waxay maanta joogtaa yaa maali jirayey marka muxuu dareemay miyaa la taagay war taliya ismaaciil cabdimaaligoo isagoo ceel buur jooga la waraysta wuxuu yidhi difaac kuma jirnee weeraraan nahay khawaariijtana meel kastay galaan annagaa ugu tegayna marka dadka ku hadaaqaya ceel buura hareeraysan miyaa la taagay miyaa la taagay war jenaraal cabdulaahi gaafow oo la hadlaya beesha uu ka soo jeedo wuxuu yidhi xoraynta dalka adinkaa ka dhiman been abuurka cadowgu faafinaya oo dhahaya degmooyinkii la qabtaa laga soo baxayna dhulkiinnay rabaan inay ku sii haystaan eyaan laydintaagin ordaha ka qaybgalu yidhi halganka ugu dambaystiina wuxuu yidhi war yaan laydintaagin yaan laydintaagin war axmedow shirka gaafow qabta oda dhaqameed ka wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaan kula talinayaa dadka howlaha u diray kuwa bira soo laqayaa ku jira ee iskan hayska mariyo marka waxaan u hadalkiisa kuwa la taagay teetal ha war baarlamaanka xildhibaan beerre xildhibaanooda xildhibaan ka hor hadlay waxay yidhaahdeen lama jooga maanta xilli dagaalka loo kala hadho marka waxaan u fahmay hadalkooda yanala taagin war yanala taagin aryaadhaha ayaamahan waxaa la leeyahay qawaariijtu qarashay bixiyaa cabdulw qawaariijtu waxbay qarxiya qarashka moogiiqoon baxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab qarashka moogiiqoon baxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab waanala taagay waanala taagay war khawaariijtu sideedaba qof kastooo u qareema ama qiil u sameeya khatar ay ku jireenna ka badbaadiye qaar isagay qalataa waanala taagay waanala taagay waasduqaydii caruuradiiyo nimankii donabad dilaye waanala taagay waanala taagay mid la istaagay walla way ogtay hawsha taaginiye waanala taagay waanala taagay joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo

ixtiraam gobad iyo wanaag waxaa kuu wacan waa afkala qaade eedgashe waxaa ku wacan waa afkala qaade indhahagooshana aba kaa iskay baraaye naf lagugu aaminay aba saaray oogadaaye adiga axdiga qahadayo

sheehad muu

aniga adan kaga soo goane